alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcala aalihi wasaxbihi waman ihtada bihudah wabacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu waxa aynu insha allahu tacaala bilaabeynaa maanta oo axad ah oo maalintii labaad ee dowrada ah waxaynu bilaabeynaa darsigii koobaad ee duruusta musطalaxa ka mid ah biidn illahi jala wacalaa waxaynu dhigi doonaa mustawaa koobaad kitaabkan tadkirat bnu mulaqin fi culuumi اlxadiid iyo kitaab la yidhaahdo mukhtasaru daliili arbaabi alfalaax oo uu leeyahay xaafid ibnu axmed alxakami waxaa kale inu dhigi doonaa kitaabka caanka ah ee nukhbat lfikar uu leeyahay xaafid ibnu xajar raximah llah saddexdaa kitaab ayaynu mustawahan koobaad biidn illaahi jala wacalaa aynu dhigan doonaa waana saddex kitaab oo wasaynu arki doono midba ka kale wuxuu dheer yahay kadib ayaynu waxaynu u geli doonaa kutub kale oo fanka mustalaxa ku saabsan oo iyada ka mustawo sarraysa ilaa insha allahu aynu ka gaadhno alfiyada ciraaqi ama alfiyada suyuudi raximahum allahu jamiican <clears throat> intaanan dersiga bilaabin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaal ardayda ka mid ah oo aanan garanaynin oo shalay ii yimi oo mas'alo sabqulisaan iga dhacday oo qalad ahayd igu tambihiyey jazah llahu khayran jazaahu llahu khayran waxaan filayaa markii aan ka hadlayay cilmiga fadligiisa inaan tilmaanay ambiyada ilaahay jalla wacalaa inay dadka ugu fadli badan yihiin waxyaabaha ilaahay uu ku fadilay ee cadiimkee uu siiyeyna ay ka mid tahay cilmigu soo ma saasaan dooniyay inaan dhahdo laakiin waxaa laga yaabaa cibaaradaydu inay u ekaatay in nebinimada asal ay u tahay cilmigu oo laga fahmi karo in cilmigi lagu helo nebinimada nebinimaduna waa maxay waa ikhtiyaar iyo istifaaye cilmi laguma keeno hadda ma garateen hadalka noocaasee macnaha iihaamin karaabuu walaal walaala ka mid ii sheegay jazaa llahu khayran hadduu fadhiyo markaan dersiga dhammeeyo wuu ii iman doonaa jaa-isad cilmi aan u haya jazah llahu khayran lahu shukru cala hadihi alfaa'ida <clears throat> masalo labaad buu ii weydiiyey walaalkaasi laakiin masaladaasi muu ku saxsanayn isagu duruusta gudaheedana waa ku sheegi doonaa insha allah marar kale walaalayaal cilmigu waa raximun bayna ahlihi haddii xaq laguu sheego waa inaad qaadato ah, haddii xaq laguu sheego waa inaad qaadato kitaabka aynu bilaabi doono waxa uu ku saabsan yahay waxaa la dhaha wuxuu caan ku yahay tadkirat bnu mulaqin atadkira fi culuumi alxadiis ayaa magaciisa la yidhaahdaa waxaanu caan ku yahay tadkiratu bnu munaqin ayuu caan ku yahay risaaladan waa risaalo kooban si runtii iyadoo u qalantaba inaynu u sharixi doonaa waa risaalo cilmi aada u qiimo badani ku duugan yahay haddaad fahanto asaaskana wax badani kuu bixi doono mawduuca ay ku saabsan tahay ama cilmiga ay ku saabsan tahay risaaladani waxaa la yidhaahdaa culuum ulxadiis waxaa kaloo la yidhaahdaa musطalax ulxadiis waxaa kaloo la yidhaahdaa cilmu lxadiisi diraayatan magacantaasuu leeyahy waxaan waxaanaynu wada ogsoonnahay culumtu waxay u qaybsantaa laba qaybood culumtu waxay u qaybsantaa imise qaybood laba qaybood way culumta sharciga u qaybsantaa waxay u qaybsantaa wasaa'il iyo maqaasid qoro waxaanu nidhi طulaab اlcilmi adab اlmajaalis adabu طaalib اlcilmi waxaa ka mida inuu qaydo oo qoro fawaa'ida culumtu laba ay u qaybsantaa culuum shariica waxay u qaybsantaa culuum maqaasida iyo culuum wasaaila culuum lmaqaasid iyo culuum lwasaa'il ama cilmu lmaqaasid wasaa'il iyo maqaasid bay u qaybsantaa culumtu waay wasaaishu waxa weeyaan ama maqaasida haddaan ku horeeyo maqaasidu waxa weeyaan waa culumta lafdhabarta u ah shareecada wasaaisha ama cilmu lwasaa'il ama culum lwasaa'ilna waxa weeye culum iyada u adeegaysa culimadu waxay idhahdeen culumta shareecada maqaasidaahi waa alqur'aan wa tafsiiruh walxadiisu wa sharxu iyo fiqiga oo labadaa laga soo dhambalay marka waa maxay alqur'aan wa tafsiiruhu walxadiid annabowi ama sunadii nebiga alayh isalaatu wasalaam iyo fiqigii cilmu lfiqh oo labadooda laga soo dhambalay alfiqh almustamadu min alkitaabi wasunna saddexdaa cilmi oo qur'aanka iyo tafsiirkiisa iyo xadiiska iyo sharixiisa iyo fiqigii labadooda laga soo dhambalay saddexdaa cilmi maqaasid weeye waa waa waa asalka la rabo inaad ka feeri buuxsato oo aad fahanto wasaaishuna waa maxay waa culuum u adeegaysa in saddexdaasay u adeegayaan saddexdaasaa lagu fahmaa waxaa ka mid ah cilmigii luqada sarfiya naxwada iyo balaaqada waxaa ka mid ah usuul lfiqi usuul lfiqi maxaa lagu fahmaa waxaa lagu fahmaa waxa uu ku fahansiinayaa oo ku barayaa qaabkaad axkaamta uga soo dham istimbaadi lahayd axkaamta sharciga ah, qaabkaad adiladeeda uga soo istimbaadi lahayd ama looga istimbaado wuxuu ku kala barayaa istimbaadka saxda ah ama istidlaalka saxda ah iyo ka qaladka ah luqadiina naxwihii iyo sarfigii waxaad ku kala fahmaysaa adilada macaanideedii baad ku fahmaysaa soo ma waxaa ka mid a culumta wasaaisha ah, cilmiga la dhaha culum qur'aan culum lqur'aan waa cilmi qofka kitaabka ilaahay macaanidiisii baranaya aanu ka maarmaynin oo waxaad baranaysaa cilmi culum ku duugan qur'aanka asbaabtii nuzuulka almaki wاlmadani maxaa looga jeedaa naasikhu اlqur'aan wa mansuukhuhu qur-aanka inteebaa la nasakhay adiladii wax nasakhday wahaa kada culum lqur'aan qur-aanku waa adeega culuum lxadiid ama almusalax ama musطalax اlxadiid ama usuul cilmu usuuli lxadiis waa saddexda magacbay waa hal cilmibe hal cilmiba saddexda magacba la yidhaahdaay waxa waxa uu adeegaya xadiiskii nebiga calayhi isalaatu wasalaam waxa uu kala barayaa rasuulka sala allahu alayh wasalam axaadiistii laga wariyey maxaa ka ansaxay maxaan ka ansixin intooda saxiixa ahi darajaadka ay leedahay cilmi badan oo xadiiska nebiga sala allahu alay wasalam ku tacalluqa ayaa lagu barta marka muxuu ka mid yahay culuum lxadiis mma ma culumta wasaaisha ah mise waa cilmi maqaasidda ah lianna xadiiskii nebigu waa adeegayaa isagu lidaatihi maqsadu maaha ligayrihi buu maqsuudu yahay ayib inta haddayn isla fahanay cilmigani ama culum ulxadiis waa cilmi aada u jaliilah oo aanu ka maarmaynin qof raba inuu shareecadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintii iyo sunnadii lagu soo dejiyey inuu barto kama maarmayo waa cilmi aad uu ku kala saaraayo taalibulcilmiga bartaa iyo caalimka yaqaana uu ku kala garanayo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam anwaacdeedii kala duduwaneyd maxaa muxkama maxaa waxa weeyaan mansuukha keebaa naasikha keebaa mansuukha wuxuu ku kala garanayaa keebaa waxa weeyaan maqbuula oo waxa weeyaan la aqbalayaa xadiistii waxa weeyaan la sheegay keebaa la radinayaa asbaabta wax lagu aqbalo asbaabta wax lagu radiyo asbaabta uu xadiisku daciif ku noqdo anwaacdeeda kala duduwan ayuu baranaya qur-aanka iyo iyo xadiisku waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mida maxay halkan oo kale waxay ku kala duwan yihiin waxaa ka mida waxyaabahay qur-aanka iyo sunnadu ku kala duwan yihiin qur-aanku aayaddaasi inay sugan tahay lama baxsiyo leanna qur-aanku waa warkiisu waa qur-aankii waa la waxa weeyaan waa la xifdiyey oo waa maxfuud waxbana laguma dari karo waxbana lagama dhimi karo marka aayadda qur-aanka marka aad markaaad aragto ama laguu sheego ma odhanaysid ama ma baaraysid oo ma baxsinaysid aayaddan ima sugantay mise ma sugno laakiin axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam wax kastoo nebiga laga wariyey ma sugna sidaynu arki doonno oo rasuulkeenu sal allahu aleyh wasalam mucjizaadkiisii uu sheegay waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa inuu sheegay inay iman doonaan dad isaga been ka sheegi doona oo war aanuu nebigu sala allahu aleyh wasalam ohan odhan doona nebi maxamed baa yidhi mucjizaadku nebigu sala allahu aleyh wasalam sheegay ayay ka mid ahayd ee muxa ee taxaquqay ee la arkay ee taxaquqay ee la arkay wuxuu nebigu sheegay sal allahu aleyh wasalam inay dadku been abuuran doonaan waxay iman doonaan kuwa isaga been ka sheega oo waxaanu odhan nebi maxamed baa yidhi odhan doona ilaahay jala wacalaa kuwa ah, waxa uu fasaadkoodii ku qamciyey oo ummadda islaamka ah kaga kaga filaaday culimmadii xadiiska culimmadii sunnada saxaabadii rasuulka ka soo bilow ilaa yowmina haada waxay caddeeyeen culimadu wixii nebi maxamed ka sugan iyo waxaan ka sugnayn waxay culimmadii dawineen oo qoreen cilmiga cilmu lxadiis ama culuum lxadiis qawaacid bay culimadiis dejiyeen lagu garto sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam teeda saxdaa iyo teeda aan saxdahayn oo aynu halkan ku baran doono marka cilmu musطalix اxadiis waa cilmi shariifa oo aanu aalib اlcilmi uu ka maarmayn oo min aham اlculuum ah. haddii kale dee xaatibuleyl baad noqono wax walba waad iska urursan ah, wixii laguu sheegaba dee xadiis nebi baad u qaadan xadiis nebi ayaad u qaadan doonta waxa uu yidhi alimaam alciraaqi raximah llah alxaafid ciraaqi xaafidka caankaa ee alfiyada caankaa ah ee kunka bayda eh, cilmu musalax alxadiis ku saabsan ku nadmiyey waxa uu yidhi cilmu lxadiidi khatiiru waqcuhu kahiiru nafcuhu calayhi madaaru akar alaxkaam wbihi yucrafu alxalaalu walxaraam waliahlihi isilaaxun laa budda liaalibi min fahmih walihada nudiba ila taqdiimi alcinaayati bikitaabin fii cilmih waxa uhi cilmiga cilmulxadiis la idhaahdo waa cilmu musalax alxadiis cumuuman iyo cilmiga sunnada waa la mid ah khatiirun waqcuhu kaiiru nafcuhu waa cilmi nafcigiisu badan yahay khatarta inuu qofku jaahil ka noqdaana ay badan tahay oo de qofkii jaahil ka noqday nebiga wax badan buu isaga tiirinaya rasuulkuna sal allahu alayh wasalam wuxuu ihi sida saxiix muslim ku taalla man xadaa canii bixadiiin yuraa anahu kadib aw yaraa anahu kadib fawa axad lkaadibiin ama fawa axad lkaadibiin qofka aniga iga wariyay buu nebigu iga sheega xadiis aanu hubin inuu iga sugan yahay ama uu u malaynayaba inuu been yahay beenaalayaasha mid ka mida weeyaan ba ayaa nebigu uri alayh salatu salaam fa huwa axad lkaadibiin waxaa la dabdiyey oo culamada qaarkood dabdiyeen xadiiska fa huwa axadu lkaadibiin iyo fa huwa axad lkaadibayn labada dabdiba waa jiraan laba beenaale midkood weeye iyo maya beenaalayaashuu ka mid yahay marka haddii aad nabiga calayhi salaatu wasalaam u tiiriso waxaanad garanayn inaad tiraa nebi maxamed baa yidhi waxaanad hubin oo aanad iska hubinin inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam waciidkaa inaad gasho ayaad khatar u tahay waciidkaa inaad gasho ayaad khatar u tahay waaya waciidka inaad gasho ayaad khataru ayaad khatar u tahay oo aad beenaalayaasha midkood noqoto ama laba beenaale midkood noqoto kii beenta sheegay iyo kii nashriyey midkood inaad noqoto walihaada culimada islaamku aad bay uga digtoonaan jireen khaasatan culamaau sunna aad bay uga digtoonaan jireen in wax aanay hubin ay nebiga sala allahu caleyh wasalam u tiiriyaanay ay jasmiyaan oone nebi maxamed baa sidaa yidhi maanta maxaad aragtaa maanta waxaad aragtaa mawaaqicda tawaasulka baraha bulshada yaa axaadiis culimmada islaamku ay sheegeen inay inay been tahay bal qaarkeed culimada islaamku isku waafaqeen inay been tahay been ayaa dadka waxa weeyaan lagu dhex nashirinaya markaasaa la leeyahy ajar baa ka heleysan haddaad haddaad nashrido kii nashriye ka nashrinayeele dadka sii nashri intaasoo ajaradeen haddaad ku taraa xaggaad ka keentaa ma xagguu ku yaalaan garan maayo waay sheekhu wuxuu yihi kaiiru nafcuhu nafcigiisuna aad buu u badan yahay waayo dee sunnadii rasuulka sala allahu caleyh wasalam ayaad anwaacdeedii kala duwanaa baranaysaa waxaad baranaysaa ruwaaddii sunnada waxaad barruwaaddii xadiiska nebiga caleyhi salaatu wasalaam weriyaada axwaashooda iyo marwiyaadkooda kala baranaysaa waxaad kala baranaysaa xadiiska nebiga ka sugan iyo kaan ka sugnayn waxaad kala baranaysaa xadiiska kiisa xujada iyo kaan xujada ahayn ayaad kala baranaysa in badan fuqahada aan xadiiska cinaayada siinin ee kutubta fiqiga ah un iska dul fadhiista ee aan xadiiska ihtimaamka badan saarin waxa ay taa ka dhaafaan inay axaadiis badankeedu daciif tahay axkaam ku dhisaan oo deliishadaan oo xaalkoodu noqdo kanow xadiis ma mate a nebigaa yidhi ma la yidhi a hmm. <clears throat> wuxuu yidhi calayhi madaaru akar alaxkaam bihi yucrafu alxalaalu walxaraam isagaa lagu kala garta xalaashii xaaraanta markaasuu wuxuu yidhi waliahlihi culamada xadiisku waxaa u sugnaaday isilaaxun baa u sugnaado laabudda liaalibi min fahmihi culamaa lxadiis cilmulxadiiska waxay ka qoreen waxay leeyihiin isilaaxaad iyo cilmi musطalaxulxadiis la yidhaahdo ama cilmulxadiis la yidhaahdo oo ay ku ururiyeen qawaacid lagu garto ama loo adeegsado xadiiska nebiga caleyh isalaatu wasalaam iyo fahamkiisa iyo kala saaridiisa isilaaxaasay leeyihin buuri marka waxaa u habboon qofka taalibulcilmiga inuu kitaab kutubta culimmadu isilaaxii ay ka qoreen eh? culumtii xadiiska ay ka qoreen inuu dhigto oo diraaseeyo waa sida aynu yeeli doonno insha allah markii ay dad badan oo beenaalayaali soo baxeen ee ay nebiga calayhi salaatu wasalaam beeno badan ka sheegeen culimada xadiisku cilmigan bay u adeegsadeen taariikh baa dabada loo qabtay iyo asaaniid samuulana rijaalakum raggaa wax ka wariseen noo sheega baa la yidhi warkan cidda idiin sheegtay keena yaa waxaa lagu yidhi ragga qaarkood intay axaadiis ka daldaleen ayaa lagu yidhi xadiiskama sheekh hebel baad ka warisay haa markaasa sheekh hebel xaggaad kula kulantay markaasuu yihi magaalo heblaayo oo goormaad la kulantay markaasuu yihi sanad hebel markaasaa waxaa la yidhi beenta dadka kala fadhiiso sheekh hebel sanad hebel mabuu noolayne dhowr sano ka hor buu dhintay khalaas way ku dhacday soo ma ya haa kaarkiisu waa gubtay waxaa lagu yihi sheekh hebel xaggaad wax kaga maqashay markaasuu yihi magaalo heblaayo markaasaa yihi mabuu teginba weligiiba ma tegin ya waayo waxay culimada xadiisku raximahum ullah xasriyeen ruwaaddii xadiiska nebiga warisay taariikhdoodii taraajimtoodii culimada wax ka qaateen ardayda iyaga wax ka qaatay meelahay cilmiga u doonteen ee ay u rexlaysteen waxa weeyaan ayaa la dawanay marka walaal cilmigani cilmi aad u cadiima ah weeye aalibulcilmigu inuu ku dadaalo weeyaan caalimka kitaabkan qoray ama kitaab kitaabkan waxaa alifay sheekha la idhaha ibnu mulaqin ibnu mulaqin magiciisa waxaa la idhaha cumar ibnu cali ibnu axmed sida kutaab kitaabka dushiisaba idinku taalla waxa uu dhashay cumar ibnu cali ibnu axmed alansaari wuxuu caan ku yahay ibnu mulaqib ayuu caan ku yahay ibnu mulaqin mulaqin aabihii maaha ninkaa magiciisu caanka ku noqday aabihii maaha culimadu waxay idhahdeen aabihii waxaa aabihii waxa uu dhintay isagoo sanad jira mu alifka kitaabka qoray siraajidiin ibnu mulaqin aabbihii wuxuu dhintay isagoo sanad jira dabeedna aabbihii wuxuu u dardaarmay ninay saaxiib ahaayeen oo ciisa almaqhribi la odhan jiray ayuu u dardaarmay uu ku yidhi ilmahaygaas mas-uuliyaddiisa adaan kuga ogahay iyo tarbiyadiisa diinta bar ku dadaal ciisa almaqribi waxa uu ahaa macallin qur-aanka dhiga oo carruurta qur-aanka u laqima oo masaajid masaajidadii magaalada wadankay deganaayena masar ka mid ah wax ugu dhiga ayuu ahaa maadaamu caruurtii qur-aanka u dhigayo waxa uu caan ku noqday isagu waxaa la odhan jiray mulaqinu lqur'aan ciisa almaqribi wuxuu markaa guursaday musanifka kitaabka qoray cumar ibnu cali ibnu axmed oo nidha aabihii wuu dhintay markuu sanad jiray hooyadii waxaa guursaday ciisa almaqhribi sheekha aabihii ay saaxiibada ahaayeen ee dadka qur-aanka u dhigi jiray ayaa hooyadii guursaday isaguna dadka ayuu caruurta ayuu qur-aanka u dhigaa oo nin qur-aanka yaqaan buu ahaa sidaasaa loogu bixiyey ibnu mulaqin kii caruurta qur-aanka u laqimi jiray inankiisii laakiin isagu wuxuu kutubta ku qoran jiray way culimadu idhaahdeen ibnu naxawi abiici wuxuu ahaa sheekh naxwe aada u yaqaana markaa isagu kutubta wuxuu ku qoran jiray ibnu mulaq ibnu naxawi ayuu kutubta ku qoran jiray waanu nabcabay la yidhi ama uu ka cadhoon jiray in la dhaha ibnu mulaqi oo de ninkaa hooyadii guursaday loogu loo nisbeeyo laakiin iyadii buu ku mashhuur noqday iyadii ayuu ku mashhuur noqday waxaana inoo iman doonta culumulxadiiska dhexdeeda waxyaabaynu ku diraasaynayno ka mid a ah. qof loo nisbeeyey oo loogu abtiriyey waxaan abtirsiintiisa ahayn iminka ibnu mulaqin mulaqin mamisagaa dhalay musanifka may wamaca dalika isagu ku shuhuro ishtahara bikayri maa yunsabu jaamicu tooloon masaajid la ohan jiray ayuu ninkaasi caruurta qur-aanka ugu dhigi jiray waxa uu dhashay ibnu mulaqin waxa uu dhashay toddoba boqol iyo saddex iyo labaatankii hijiriga ayuu dhashay todoba boqol iyo saddex labaatankii hijiriga ayuu dhashay waxaanu dhintay raximahullah siddeed boqol iyo afartii hijiriyada ayuu dhintay culimo badan buu wax ka qaatay uu ka mid yahay ibnu jamaaca uu ka mid yahay calaa'i uu ka mid yahay subki iyo keyrkoodba waxa uu ka tegay runtii kutub aada u qiimo badan kutub aada u qiimo badan ayuu ka tegey kutubtiisa culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen kutub badan buu ka tegay oo bacdu ahlilcilmi waxay dhahdeen saddex boqol oo kitaab way gaadhaa kutubtu ka tegay laakiin kutubtiisa caankaa waxaa ka mida ah kitaab la aliclaam bifawaa'idi cumdat laxkaam waxa uu ku sharaxay cumdat laxkaam cumdat laxkaam wuxuu ka mid yahay kutubta aynu aynu dhig doono xagga xadiiska kitaabkaasuu ku sharaxay culimadu waxay idhaahdeen waa min axsani musanafaatihi isagoo koob iyo toban mujalada la daabacay kutubta sheekha waxaa ka mid ah kitaab la dhaha albadr lmuniir fi takhriiji axaadiis alraaficiy alkabiir waxaa ka mida kitaab uu ku sharaxay bukhaari waxaa la dhaha altawdiix cala aljaamic saxiix shawkani raximah llah waxa uu yidhi markuu musanifka tilmaamayay kutubtiisa wuxuu yihi munaadiyat bianahu min alaimati fi jamiici alculuum waqad ishtahara dikruhu wa saarat mualafaatuhu fi dunya wuxuu uhi kutubtiisu waxay markhaati ka tahy oo ay ku tusinaysaa inuu culimada ka mid yahay culimta dhammaanteed oo uu nin cilmi badan yahay kutubtiisiina caan bay noqotay oo way caan baxday oo adduunka meel kasta way ka dhacday waana sidaas waxaa la dhaha ibnu mulaqin raximahullah isagoo yar ayuu cilmiga dalbay ninkaa sheekha ee waxa weeyaan aabbihii uu u dardaarmay baana ku dadaalay yaraan baanu cilmi aad u badan ku xasiliyey dadaal badanna waa bixiyey hantidii aabbihii uga tegeyna waa wuxuu adeegsaday cilmiga cilmiga ayuu adeegsaday waxaa ku dhacday ibnu mulaqin raximah llah aakhiru cumrihii masiibaa ku dhacday masiibadaas waxay ahayd kutubtiisiibaa kutub badan buu lahaa culimada qaarkood waxay yidhahdeen kutubta wuxuu ururiyey ee uu kutub ka ururiyey laa tadkhulu fi lxasri kaana jamaacatan lilkutub ay culimadu lahay kutubta aada buu ururin jiray oo waxa weeyaan uu iibsan jiray u kaydsan jiray uguna dadaali jiray ummaddana uga faa'iidan jiray aakhiru cumrigii waxaa ka gubatay kutubtiisii iyo kutubtii kalu haystayba wixii kutubtii uu qoray iyo kuwii uu iibsaday ama uu haystayba waa ka gubteen dabadeedna culimadu waxay idhahdeen murugadii waxay ku keentay in xifdigiisii iyo xaaladiisiiba isbedesho deedna waxaa laga joojiyey inuu cilmigii dadka uu u sheego sida aynu sheegnay waxa uu dhintay siddeed boqol iyo afartii hijiriyada ayuu dhintay ardaydiisa waxaa ka mid ahaa isaga wax ka qaadatay waxaa ka mid ahaa xaafid ibn xajar raximahumullah ayaa ka mid ahaa ardaydii isaga wax ka qaadatay waxaa ka mid ahaa abu zurcat alciraaqi waxaa ka mid ahaa ibraahim ibnu axmed alxanafi iyo arday kale oo badan waxay culimmadu ku ammaaneen inuu macrifo badan u lahaa xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo funuuntiisa madhabka shaaficiyadana aad nin u yaqaana uu ahaa fiqigooda waxaa kaloo lagu ammaanay karatu tasniif ya sicatu macrifatihi bilxadiis nabowi waa lagu ammaanay waxaa lagu lagu ammaanay tawasucuhu fii macrifati madhabi shaafici waxaa kaloo lagu ammaanay karatu tasaaniif <clears throat> kitaabkiisan atadkira culimada qaarkood baa sharaxay culimada qaarkood ayaa sharaxay waxaa ka mid a culimada sharaxday ama shuruuxda ugu fiican ee lagu sharaxay waxaa ka mid a sakhaawi caalimka la yidhaahdo oo sagaal boqol iyo labadii hijriga dhintay maxamed ibn cabdiraxmaan sakhaawi waxa uu ku sharaxay sharaxaas waxaa la idhaha tawdiixu labhar litadkirati ibni mulaqin fii cilmi lahar litadkirati ibni mulaqin fii cilmi alathar waxaa kaloo sharaxay culimo kale qaar shuruucda qaarkood lama hayo culimada sharaxday waxaa ka mid ah mucaasiriinta ragga sharaxay waxaa ka mid ah saliim alhilaali waxa uu leeyahay kitaab la yidhaaho sharxu lmutqin litadkirati ibni mulaqin fii culumi lxadiis waay wuxuu yidhi sheekhu bismi illaahi araxmaan araxiim allahuma salli calaa sayidina muxamadi waaalihi wa saxbihi ajmaciin qaala alimaamu shaykhu lislaami siraajuddiini abu xafsin cumar bnu cali alansaari raximah allahu tacaala allaha axmadu cala nicmaa'ihi wa ashkuruhu cala aalaa'ihi wa usallii cala ashrafi alkhalqi muxamadi waaalihi wa usalim wa bacdu fahadihi tadkiratun fahadihi tadkiratun fi culuumi alxadiid yatanabahu biha almubtadi wayatabasaru biha almuntahi iqtadabtuha min almuqnici ta'liifi وإlى اllahi arغb fi الnafci bha inahu byadihi wاlqadiru عalayh أqsam الxadiiث أqsamhu ثaلاثة صaxiix وxasn وضaciif fالصaxiixu ma slma min الطacn fi isnaadih وmatnih وminhu اlmutafq wa huwa ma awdacahu shaykhaani fi saxiixayhima walxasanu ma kana isnaaduhu duna alwali fi lxifdi walitqaan wayacumuhu wladii qablahu ismu lkhabari alqawiy wadaciifu ma laysa waaxida minhuma wuxuu leeyahay kitaabka waxa uu ku bilaabay ardayga ka qoray sheekha ama nuskhadda waxaa lagu bilaabay bisinka waana sidaa waaye <coughs> ahaa daadiga culimada maaragtay islaamka inay kutubta iyo rasaa'ilka ay ku bilaabaan bisinka ay ku bilaabaan magaca ilaahay inay ku bilaabaan iyaga oo waxa weeyaan ka ka barakaysanaya waxa weeyaan asmaada ilaahi caza wajalla ku bilowga ay ku bilaabayaan kutubta ay ku bilaabayaan iyo iyagoo ku dayanaya kitaabka qur-aanka ah ee alla jala wacala uu soo dejiyey waxa uu yidhi kaatibka qoray allahuma salli calaa sayidina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin waxa uu ku xigsiiyey bisinkii inuu ku saliyo nebiga calayh salaatu wasalaam salaamana bismi illaahi abdau bismi illaahi bismi illaahi ilaahay magiciisa ama ilaahay magiciisa ayaan abdau ku bilaabayaa allihii arraxmaani naxariista badnaa ee arraxiimi naxariistiisu gaal iyo muslimba gaadhay sidaa waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi arraxmaan waa allah gaal iyo muslimba u naxariista arraxiimina waa allah naxariistiisa maalinta qiyaame ku gaar yeela muminiinta waxaana laga soo dhambalay wa kaana bilmuminiina raxiima allahuma salli calaa sayidina muxamed ilaah waxaad ku sallidaa oo aad darajadiisa kor u qaadaa oo aad malaa'igtaada ka dhexamaantaa oo aad khayrkiisa badisaa nebigeyga calayhi salaatu wasalaam muxamed ah iyo aalkiisa iyo saxaabadiisa ya ajmaciina dhammaantood qaala alimaamu wuxuu leeyahay naasikha qoray waxa weeyaan ama raawiga ka warinaya sheekha kitaabka wuxuu leeyahay qaala wuxuu yihi alimaamu imaamkii shaykhu lislaami siraajuddiin abuu xafsin qaala wuxuu yihi alimaamu imaamkii shaykhulislaami ahaa siraajuddiini ahaa abuu xafsin abuu xafsi ahaa cumar bnu cali alansaari raximah llahu tacaala waxa uu yidhi allaha ilaahay baan axmadu mahadinayaa calaa nicmaa'ihi nicmooyinkiisa ku mahadinaya ilaahay waxaan ku mahadinayaa nicmooyinkiisa kala duwan mid khaasa iyo mid caamaba wa ashkuru ilaahay waxaan uga mahad celinayaa oon ugu shukrinayaa calaa aalaa'ihi galladihiisa ayaan ilaahay uga mahad celinayaa wa usallii waxaan ku salliyayaa calaa ashrafi alkhalqi khalqiga ilaahay uu abuuray kii ugu sharaf badnaa waxay ku dhisan tahay inuu inuu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ka fadli badan yahy maxay malaaigta oo culimadu masle isweydiiyaano nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilba nebi aadam nebi aadam wuxuu dhalay nebi maxamed baa ugu fadli badan soo ma taa muran kama taagna malaaigta nebigeenu inuu maka sharaf badan yahay mise kama sharaf badna waa masale culimmadu ka hadlaan bani aadamka iyo saalixiinta bani aadamka ama khaasatan ambiyada iyo waxa weeyaan malaaigta ayaa fadli badan iyana waa masale laga hadla marka wa usalli waa ku salinaya calaa ashrafi alkhalqi khalqiga kii ugu sharafta badnaa jin iyo insi iyo malaaigba sidaa inuu u wado waa laga yaaba waxaa kaloo laga yaabaa inuu u wado ashraf lkhalqi jin iyo insuun inuu wado muxamedi nebi maxamed ahaa iyo wa aalihi ahalkiisaan ku salliya aalka nebigu calayhi salaatu wasalaam marka la joogo aalka nebigu laba macnaa laba macnuu leeyahay macno khaasa iyo macno caama aalu nabiy maxay leedahay laba macne macno khaasa iyo macno caam macnaha khaaskaa aalu nabiy calayhi salaatu wasalaam waa ciddii nebiga qaraabadiisa ahayd ee waxa weeyaan ay zakadu ka xaaraanta tahay ee aalu beytkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ah muminiintii aalubeytka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa macno khaasa kaasi aalu nabiy culimadu waxaa kaloo yidhi macnaha caamkay leeyahy aalu nabiyna waa atbaacuhu waa ciddii nebiga raacday min saxaabadiisi laga soo bilaabo ciddii nebiga raacday ee rumaysay ee diintiisii ku dhimatay iyaguna waa aaluhu oo qofka atbaacdiisa aal waa la yidhaahdaa oo qur-aankay ku taalla ilahi wuxuu yihi adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab aala fircawna bimacnaa atbaacuhu marka kelimatu aal way usoo aroortaa bimacna alatbaac marka aalu nabi calayh salaatu wasalaam labadaa macno macnaha khaaska iyo macnaha camkay leedahay wa usalimu waa salaamayaa buu uri wa usalimu waanan salaamaya yani waxaan leeyahay allah nabadgeliyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo aalkiisabana wa bacdu intaa kadib buu uri sheekhu wa bacdu intaa kadib fa haadihi tani nusakha khaiga ah nusakha khaiga kitaabka uu leeyahay way ku kala duwan yihiin muqadimada laakiin nuskhadda inagu hadda aynu ictimaadnay inta aynu akrinay baa muqadimada ku qoran wabacdu buu ihi intaa kadib basmaladii iyo salaadii iyo salaantii nebiga iyo aalkiisa lagu saliyey iyo xamdaladii kadib bacda albasmalati walxamdalati wasalaati wasalaami cala nabi aleyh isalaatu wasalaam fahaadihi tani tadkiratun waa xasuusin oo fii culuumi lxadiisi ku saabsan kitaabka halkan aan ku soo wadaa waa kitaab kooban oo aan ku xasuusinaayo kugu xasuusinayo ama qofka akhriya ama dhigta lagu xasuusinaayo culuumtii xadiiska nebiga calayh isalaatu wasalaam wax ku saabsan fahaadii tani tadkiratun waa xasuusin oo fii culuumi lxadiisi culumta xadiiska ku saabsan oo yatanabahu uu ku baraarugayo bihaa sababteeda almubtadiu kii bilowga ku ahaa cilmiga xadiiska cilmiga xadiiska kii bilowga ku ahaa waa ku baraarugayaayo wayatafadanu bihaa waxbuu ku kala fahmayaa waxay u noqonaysaa baraarujin iyo gacan qabasho iyo inuu inuu waxa weeyaan meel uu wax ka bilaabo yatanabahu biha waa ku baraarugaya almubtadiu kii bilowgaha yatanabahu biha ay bisababiha almubtadiu kii cilmigan bilowga ku ah waay wayatabasaru waa waa ku indhadoogsanayaa bihaa iyada almuntahiyu kii cilmiga xadiiska meel sare ka gaadhay ee caalimka ahaana waa ku indhadoogsanaya dulmarkeeda oo tadkiro iyo waxay unoqonaysaa xasuusin ayay isaga u unoqonaysaa walihaada waxa uu yidhi sakhaawi raximah ullah markuu wayatabasaru bihaa sharaxayay wuxuu yidhi wayatabasaru bihaa ay biishaaraatiha fi ljumla waxyaabaha uu soo wado musanifku ee uu tilmaamayo waxa ay sababaysaa inuu cilmigii uu hayay uu xasuusto kii muntahiga ahaa ikhtadabtuha waxaan ka soo goostay ama ka soo waxaan ka soo dhambalay min almuqnici kitaabka muqnici la yidhaahdo taliifii taaliifkayga ahaaday kitaabkan anigu alifee almuqnici la ydhaahdo ayaan ka soo dhambalayoo aan ka soo gaabiyey iktibaabka waxa la ydhahba culimadu dhaheen waa inaad shayga adoo degdegaya aad gaabiso aad badh la soo baxdo musanifku wuxuu leeyahay <clears throat> oo kutubtiisa ka mida kitaab la yidhaahdo almuqnic fi culuumi alxadiis kitaabkaasi waa kitaab kitaab weyn weeyaan oo culimta xadiiska ku saabsan oo kitaabkaa wuxuu ku soo ikhtisaariyey kitaab cilmiga mustalaxa asal ku ah oo muqadamat ibnu salaax la yidhaahdo ayuu ku soo gaabiyey kitaabkiisa almuqnic la yidhaahdo kiibuu wuxuu ka soo dhambalay matnigan yar ee ugu talagalay in dalabadu ku intifaacdo si kale haddaynu nidhahno kitaabkaa weyne musanifku uu leeyahay almuqnic fii culuumi alxadiis la yidhaahdo khulaasadiisii ama in yani intii mucda u ahayd sharaxii faraha badnaa intuu ka reebay ayuu intii gabooda ahayd halkan ku qoray oo matni yar oo ardaygu uu ku bilaabo cilmigii uu ka dhigay waadix ya ikhwaan warkaas waa cadiisa ma ah, hadhow baan ragga qaarkood ku odhan doonaa nacam waay ikhtadabtuhaa waxaan ka soo goostay min taliifii sidaana waa la odhan kartaa min taaliifii kitaabkan alifay ee almuqnici muqnic ahaaday saana waad u laqbayn kartaa min taaliifii kitaabkan alifay ee almuqnic ma muqnic la yidhaahdo ayaan ka soo gooyey saana waad odhan kartaa waxaad kala odhan kartaa sidii hore ikhtadabtuhaa waxaan ka dhambalay min almuqnici kitaabkayga kitaabka muqnici la yidhaahdo taliifii oo taliifkayga ah ama xaala kownihi min taaliifi waay waa ilallahi ilaahay baan arqabu ka dalbanayaa oo aan ka rajaynayaa fi nafci bihaa inuu ku anfaco tadkiradan inuu dadka ku anfaco ilaahay baan weydiisanayaa inahu anfac inuu ilaahay ku anfacaa iyo inuu ii aqbalo ducadaasi biyadihi gacmihiisa sharafta badan bay ku sugantay taasi waalqaadiru calayhi isagaana kara wa huwa alqaadiru calayh ilaahay inuu ka dhigo mid lagu intifaaco oo dadka anfacdana ilaahay baan weydiisanayaa isagaana ilaahay jala wacalaa inuu nafci geliyo awooda gacantiisana ku jirta sideed boqol iyo afartii buu dhintaba nidhi ibnu mulaqin maantana waa imisa waa kun iyo afar boqol iyo labiyo afartan kun iyo afar boqol markaan sideed boqol laga jaro nacam imsaa soo haraya lix boqoloo sano kadib baynu dhiganaynaa kitaabka iyo jarjar weliba ya wallaha argabu fi nafci biha nacam wuxuu yidhi sheekhu ilaahay baan ka dalbanayaa ka doonayaa inuu ku anfaco qofka akrinaaya iyo ka dhigaaya iyo ka dhiganaaya iyo ka sharaxa intaba ilaahay inuu ku anfaco oo iyagana ajar ka siiyo cilmina uga kordhiyo anigana alla jalla wacalaa ajar ii socdo oo ilaa qiyaami saaca qabrigayga iigu yimaada iga dhigo inahu biyadihi inahu nafcigaasi biyadihi wlqaadiru calayhi ama inahu ilaahay alqaadiru calayhi ka kara weeyaan nafciga wa huwa biyadihi gacantiisaanu ku sugan yahay nafcigaas inuu nafci geliya waay wuxuu yihi sheekhu aqsaamu lxadiidi xadiiska aqsaamtiisu halaasatun saddex weeye haye waa inaad qaydo aqsaamulxadiisi xadiiska aqsaamtiisu aqsaamuhu aqsaamtiisu ay lxadiis min xayu alqabuuli wاlradd ama min xayu asixati wاldacf xagga inuu saxiix yahay ama daciif yahay ama in la aqbalayo ama inaan la aqbalaynin alaaatun saddex weeye saxiixun iyo waxasanun iyo wadaciifun saddexdaas wuu qaybsama xadiis waxaa la ydhaha walaalayaal ugu horeyn aqsaam ulxadiis waa ciwaanka uu sheekhu sameeyey xadiis waxaa la yidhaahdaa wixii nebiga sala allahu alayh wasalam loo tiiriyo maa udiifa ila nabiy sala allahu alay wasalam ayaa xadiis la ydhaha waxaa nebiga loo tiirinayaana waa anwaac wixii nebiga loo tiiriya xadiis la ydhahda ama qawl ha noqdo ama qawl ha noqdo maa udiifa ila nabiy sal allahu aleyh wasalam qawl buu noqon karaa marka oo maxaa ka mid a ah? dee waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi inama alacmaalu binniyaat nebigu wuxu yihi sal allahu aleyh wasalam man xadaa canii bixadiiin yura anahu kadib aw yara anahu kadib fahuwa axadu lkaadibayn qawl wuu noqon karaa waxa nebiga loo tiirinaya ficilna wuu noqon karaa waxa nebiga loo tiirinaya sal allahu aleyh wasalam oo xadiisu cuhmaan xadiiska caanka ah ee cuhmaan uu kaga sheekeeyey weysadii nebiga sala allahu aleyh wasalam markuu weysadii dhammeeyey cuhmaan wuxuu sheegay inuu nebigu sidaa u weysaystay soo ma nacam ay weysadii nebigu sidaa ahayto yaa waay marka waxa nebiga calayhi salaatu wasalaam loo tiirinayaa wuxuu noqon karaa kadalika qawl buu noqon karaa aw cafwan ficil buu noqon karaa waxau ihi cumaan markuu dhameeyey weysadii rasuulka sal allahu aleyh wasalam baan arko weysadaasoo kale weysaystay intaa aan weysaystay oo kaleu nebigu weysaystay ya markaasuu nebigu wuxu uhi man tawadaa naxwa waduu'i hada uma sallaa ragcatayni laa yuxadiu fiihima nafsa غفر له ما taqadama من dembihi waa ficil marka waxaa nebiga loo tiriye wuxuu noqon karaa taqriir wuxuu rasuulku qiray uu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo uu qiray oo aanu inkirin oo diidin caaisha radi allahu tacala canha waxay tihi maalin ciida ayaa waxaa masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam daaraddiisa waxaa ka qabsaday ciyaar nimankii xabasho la odhan jiray ciyaar bay ka qabsadeen waana maalin ciida dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waxuu arkay inaan xiisaynayo inaan bal ciyaartaa daawado rasuulku sal allahu aleyh wasalam intuu hortayda istaagay ayuu waxaan waxa waxa uu ii noqday sutro aan ku gabbado si iyagiina waan daawanaya nabiga aleyh salaatu wasalaamna waan ku gabanaya ya raaytu rasuul allahi yowma calaa baabi xujrati wlxabashatu yalcabuuna fi lmasjid warasuulu llahi sal allahu aleyh wasalam yasturunii biridaa'ihi anduru ila lacibihim marka rasuulku alayhi salaatu wasalaam maxaa laga faa'idaystay halkaas ciyaartu haddaanay ciyaar muxaram ahayn dee inuu qofku daawan karo xaggee laga keenay iqraarka iyo in maalinta ciidda la ciyaari karo ciyaar mubaaxa la ciyaari karo la farxi karo nacam waxyaaba nebiga loo tiirinaya sala allahu alayh wasalam waxay noqon karaan sifo oo saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam baraa binu caazib saxaabiga lada wuxuu yidhi axsa ma kaana rasuul llahi sala allahu alay wasalam kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam axsana annaasi wajhan wa axsanuhum khalqan rasuulku sal allahu alay wasalam dadka ugu qurux dadka qofka ugu qurux badan bu aha nebigu alayh isalatu wasalaam laysa biawiililbaaini nebigu qof dheerna mu ahayn walaa bilqasiiri mid gaabanna mu ahayn nebigu alayh isalatu wasalaam dhexdhexaad rag dhexdhexaadkood baa nebigu alayh isalatu wasalaam nacam marka rasuulka sal allahu aleyh wasalam wixii loo tiiriyo ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo ama taqriir iyo iyo wax la sugay ha noqdo ama sifa ha noqota wixii nebiga loo tiiriyo maxaa la dhahdaa maxaa la dhaha magaciisa xadiis isla fahna intaas sheekhu wuxuu ku yihi xadiiska aqsaamtiisu marka laga eego xagga in la xujaysanayo iyo inaan la xujaysanayn ama laga eego xagga inuu maqbuul yahay iyo inuu marduud yahay saddex qaybood buu uqaybsamaa wuxuu uqaybsamaa saxiix iyo xasan iyo daciif qismada noocana saddexda saddexleyda ahi waa sidii ay ku sugnaatay istilaaxii ahlulcilmigu culimadii cilmi mustalax xadiiska aliftay istilaaxoodii iyo heshiiskoodii siduu ku sugnaaday weeye wa ilaa markii hore culimmadii hore xadiiska labun bay u qaybin jireen saxiix iyo daciif xasanku xagguu ku jiray saxiixuu ka mid ahaa saxiixa ayuu ka mid ahaa macnaheed waxa weeye saxiixa maraatibaha ya o dee waa sidaas iminka haddaynu nolosheenna ku eegno dadka dadka bini biniaadankahi dee waa aqsaam waa qaar xanuunsanaya iyo qaar caafimaad qaba iyo qaar bukaan socda soo ma oo labada u dhexeeya oo iyaga laftooda darajaada a qof baa laga yaba inu xanuunsanayo de laakiin uu iska cararayo un xanuunhayo laakiin aan in badan oo dadka ka mid ah qof khaas hoos og mooyaane aanay ogeyn qof baa laga yaabaa inuu fay yahay oo waxbaba haynin qof baa laga yaabaa xanuunkiisu inuu yahay xanuun dee aan fadhiisinin laakiin uu xanuun hayo marka dadka xanuunsanaya ma isku maraatib ba isku maraatib maaha dadka caafimaadka qabaana isku maraatib maaha marka culimada xadiiska markii hore u labadaa qaybood keliya saxiix iyo daciif kura u qaybiyey xasanka ma diidana ee xasanku wuxuu ka mid ahaa qayb saxiixa hoos gasha waynu iman doona waayahay waxaa laga iman isweydiisa su-aal odhanaysa saxiixow maxaa tahay xasanow maxaa tahay daciifow maxaa tahay hal ishkaalood isweydiin lahaydna waan kaaga jawaabay hadalkayga muqadimadiisa oo ma xadiiska nebigaa daciif ku jira ya waar maxaa lagu hadlay mid baa laga sheegayay dee aan dadka aan cilmigu u baxsanayna inta lagu yidhi xadiiskaasi nebiga kama sugna waa sheekha waa daciife kadaa nebiga haw tirin awr waar adaa daciifa <laughs> ninkii ku yidhi ku yidhi adaa daciifa si xadiiska nebigu daciifu noqo <laughs> dee hadduu cilmigan garan lahaa saamu yidhahdeen ya hadduu cilmigan garan lahaa saamuu yidhahdeen walinsaanu caduun eesh limaa jahl limaa jahil waay wuxuu ihi fasaxiix xadiiska saxiixahay maa salima maa salima kii ka nabadgalay weeye min aacni in la duro fi isnaadihi isnaadkiisa iyo wa matnihi matnigiisa in la duro xadiiska saxiixa waa xadiiska ka nabadgalay in la duro sanadkiisa iyo matnigiisa sanadkiisa iyo matnigiisa ayib sanad iyo matni aan ku kala sheego si aad ula qabsato xadiiska nebiga laga wariyey sal allahu aleyh wasalam culimadu waxay u qaybi waa laba qaybood buu ka kooban yahy waa sanad iyo matni sanadka waxaa la yidhaahdaa abtirsintii lagu kala qaatay xadiiska ayaa sanad la ydhahda oo xadiiska maalan dee waxaa wariyay cabdillaahi bni cumar baa nebiga ka wariyey cabdillaahi bni cumarna ardaygiisii naafic baa ka wariyey ardaygiisii naaficna imaamu maalik baa ka wariyey imaamu maaligna ardaygiisii shaafici baa ka wariyey imaamu shaaficina ardaygiisii axmed baa ka wariyey silsiladaa ragga ee xadiiska kala qaadatay waa abtirsiintii xadiiska socdo abtirsin ma lihid ya rag badanoo halkan fadhiya haddaan kudha abtirsada waxay wadayaan ilaa iyo magaranaysa ya xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam sanad baa lagu kala qaataa abtirsiin baa lagu kala qaataa marka marka uu imaamu shaafici idhaa xadaana akhbaranaa imaamu maalik qaala xadaanaa naafic qaala xadaanaa ibnu cumar ama qaala samictu bnu cumar yaquulu samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquulu silsiladaasi ragga xadii kala warinaya maxaa la dhahdaa sanad baa la dhahaa hada sanad sanad iyo isnaad labadaba labadaba waa lagu magacaabaa waay wasanadu lihbaaru can ariiqi matninka lisnaadi ladaa fariiqi waa ka yiriheen suyuud marka isnaad iyo sanad macnaheedu waa sidaas maxaa sanadka sanad loogu bixiyey sanadku waa ashayu aladii yuctamadu calayh shayga la cuskadaa sanad la yidhahdaa adoo meel fadhiyaad ayaad kici kari weyday dabadeedna gidaarkaad cuskatayoo ama shay baad soo qabsatayoo dabeedna waad kacday sanad weeye shaygaas waa muctamadun caleyhi shay aad cuskatay qofka dadka waayeelka ahi qaarkood waxaad arkay iyagoo sita maxay isagoo ul sita bakoorada oo uu ku tukubayo luuqad ahaan sanad baa la dhaha bakooraddaas leanno yactamidu calayha soo ma de waa wuu ku tukubaya marka culimadu waxay idhahdeen sanadka waxaa kaloo la yidhaahdaa luqaan sanadka shayga la ictimaade la cuskado waa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa sanad shayga murtafic ee sareeya martafaca wacalaa sanadka waxaa sanad loogu bixiyey dee raawigu markuu xadiiskii nebiga warinaayo isaga ayuu u cuskanayaa soo maaha inuu nebigu uri alayh salaatu salaam marka le waa nebiguun warkan yirishe xaggaad ka keentay hebel baa ii sheegay hebelle hebel baa u sheegay hebelle hebel baa u sheegay hebelle hebel kalaa u sheegay hebel nebi maxamed buu ka wariyey ninkaasi maanu warkiisa meel ku tiirin waa halkay ahlu sunnu ka yidhaahdeen markii markay ahlu biducii soo baxeen samu lana rijaalakum bal raggiina sheega cilmibaadiin baad doonaysa inaad ka hadasho maaha bal ciddaad ka warisay sheeg dee rag badan baa dhiib galay markiis wax sheega matniguna waa maxay matnigu waxa weeyaan matnigu waxa weeyaan lafdiga nebiga calayhi salaatu wasalaam laga warinayo maalan qowlka nebiga laga warinayo oo iminka marka xadiiska inama alacmaalu biniyat maalan matnigii sanadkiisa aynu sheegno ee uu yidhaha cumar khadaab nebi maxamed baan maqlay oo inama alacmaalu binniyaati inama alacmaalu biniyaati halkaa ka bilow ilaa halku xadiisku ku dhammaado waa matnigii marka matni maxaa la ydhahaa halku wuxuu sanadku ku dhammaadaa matni la ydhaha shayga sanadka lagu warinaya matni la yidhaahdaa marka sheekhu muxuu kugu yidhi haddaad cibaaradii fahmaysahay wuxuu kugu yidhi saxiix waxaa la ydhahdaa maa salima min aacni fii isnaadihi wa matnihi waa xadiiska ka nabadgalay in la duro sanadkiisa ama matnigiisa muxuu uga jeedaa aynu fasirno sanadka xadiiska waa haddii mararka qaarkood waa la duraa oo maxaa lagu daraa lagu duraa shardi waxa ah xadiiska waxyaabaha yani xadiiska saxiixa loo shardiyo waxaa ka mid a ah shardiga koowaad waa itisaalu sanad itisaalu sanad waa inuu sanadkiisu xidhiirsan yahay maxaa looga jeeda inu sanadkiisu xidhiirsan yahay nimankan warinaya ee ee kala qaatay xadiiska waa inuu ninba ninka kale wax ka qaatay oo la ogyahay inuu ninba ninka kale arday u noqday ninba ninka kale sheekhiisii u yahay waa inaanu gelin maxay inqiaac kala gowa inaanu gelin waa inaanay sanadka ku wada jirin laba nin oo aan waxuga kala maqloo wax kala warinaya dee haddii la ogyahay hebel hebel inaanu waxba ka maqlin warna uu ka soo naqliyey warka uu ka soo naqliyey in in wax ka dhiman yihiin sooma cadda ya markaa shardiga koobaad waa maxay waa itisaalu sanad sanadku waa inuu xidhiidho hadduu sanadkii xidhiidri waayo xadiiskaa waxaa la odhanaya sanadkiisa waa la duray maxaa lagu duray inqiaac inuu kala go'ay iyo wacadamu litisaali inaanu sanadkiisu xidhiidhsanayn sharaxeed iyo faahfaahinteedu way iman doontaa marka sanadkii waa inuu ka magan galaa maxay sanadkii waa inuu inqiaac ka magan galaa waana inuu noqdaa maxay muttasil mid xidhiidhsan waay kadalika xadiisku waa inuu sanadkiisa xadiiska shardiga shuruudda loo shardinayo sanadkiisa waxaa ka mid a ah cadaalat ruwaat tii hore maxay ahayd itisaalu sanad sooma waxaa la shardinayaa cadaalat ruwaat ruwaadda xadiiska kala qaatay waa inay dad caadiliina oo lagu kalsoon yahay oo aan been beenawaasnimo iyo waxa weeyaan xifdi xumo aan lagu aqoonin cadaalat ruwaad ruwaaddaasi waa niman diintooda lagu kalsoon yahi waa inay yihiin dee markaa nimanka kugu idhaahdo xadiiskaa waxaa wariyey shaafici oo wuxuu ka wariyey imaamu maalik oo wuxuu ka wariyey imaamu maalik sheekhiisii naafic oo naafic wuxuu ka wariyey macalinkiisii cabdullaahi bni cumar khadaab cumar khadaabna nebi maxamed buu ka wariyey sanadka ma war baa kaa gelaya sanadkaa war kaa geli maayo waayo intaasi inay midba midka kale arday u ahaa midba midka kale sheekhiisii uu ahaa waa la ogyahay waxaa kaloo la ogyaho sugan oo culimmadu caddeeyeen inay dhammaan ragga sanadkaa ku jiraa ilaa saxaabiga laga gaaro ilaa saxaabiga laga gaaro wixii saxaabiga yani ka sokeeya inay rag cadilinayeen saxaabada rasuulka sal allahu aleyh wasalam dee waa cuduul iyagu bilitifaaqi walijmaaci marka laba shardi baynu haynaa sanadkiiyo xidhiidhsan iyo raggiisiyo caadiliina oo dad alla kacabsi lagu yaqaano diintoodana lagu kalsoon yahaya ah ragga qaarkood baa diintooda la duri doonaa oo lagu la qadxin doona waay shardiga saddexaade ee la shardinayaa waxa weeyaan dabdu ruwaat dabdu ruwaat ruwaadda xadiiska kala warinaya waa inay waa inay xufaad yihiin waa niman xifdigoodu mutqiniin ah oo xifdigoodu sugan yahay oo aan xifdigoodu labaclabac lahayn waa inay yihiin waaya aan su-aal idin weydiiyo dabdu ruwaadka markaynu sheegnay dadka xifdigoodu ma isku mid baa ilaahay dadka xifdigooda muu simay waxaynu u arki waxaynu arki doonaa markaynu cilmigan sii dhex galno ruwaadda xadiiska warisay in dabdigoodu uu maraatib yahay ah oo ay u kala bixi doonaan nin daabida iyo nin adbadu minhu isaga ka dabdi badan xaafid iyo axfad nin xaafida iyo nin isaga ka xifdi badan inay u kala bixi doonaan xagga cadaaladda nin hiqatun habtuna iyo nin awthaqu minhu isaga waxa weeyaan ka hiqo badan ka cadaalad badan ka diyaano badan aragtaad maraatib bay noqon doontaa waay lakiin hadda waxaan kaa rabaa inaad ii hayso dabd ruwaat ruwaadda xadiiskaa warinaya niman xifdigooda sugan yahay waa inay yihiin xifdi inay xufaad yihiin mutqinina la shardinaya xadiiskii saxiixa maxaa meesha laga saaraya ninkii xifdigiisu wagash wagashka ahaa ee allow sahalka ahaa ee marka laba kelmadood la sheego midh iloobaya ama midh qaldaya ama ninka la og yahay inuu in waxa weeyaan muxadisiintu khatar inay yihiin u fiirso ragga ragga markay kala saarayaan dee ninka la garan waayo xifdigiisa laydhaa talo waa sidee axaadiistii wariyaa lasoo qaadayaa markaasaa waxaa lala muqaaranaynaya la barbar dhigayaa axaadiistii ay wariyeen raggii waxa weeyaan isaga asaagii ahaaye wariyeene xufaadda aha ya muqaarana lagu samaynaya maynu arki doonaa waay cadaalatruwaadna dabdu ruwaadna waa isla fahmi saddexdaasi waxay ku tacalluqaan sanadka saddexdaas shardi maxay ku tacalluqaan sanadka waa inuu sanadkii mutasil noqdo waa inay ruwaaddii cadaalat ruwaad waa in la helo waa in dabdu ruwaad la helo waay laba laba laba shay oo iyagana lagu dacniyo matnigaa jira oo waa maxay xadiiska waa inaynay matnigiisa ciladi ku jirin shaadna waa inaanu ahayn cadam lcila wa cadam shuduud cadam lcila matniga xadiiska ama sanadkiisa ciladu labada way geli kartaa waa inaanay matniguna ama sanadka aynay cilo gelin cilada waynugu tegi doonaa waxa looga jeedo waa in cilo laga waayo kadalika waa in shuduud laga waayo shuduudku qad yadkhulu fi lisnaad waqad yadkhulu fi lmatn shantaa shardi baa la shardinayaa marka shantaa shardi xadiisku markuu ka nabadgalo waa saxiix la ydhahda markuu shantaa shardi oofiye baan ujeedaa didkoodana ka nabadgalo shantaa shardi markay ku oofsamaan didkoodana ka nabadgalo ayaa waxaa la idhaahdaa waa xadiis saxiixa sheekhuu kuu soo koobay cibaaro kooban buu ku siiyey wuxuu ku yidhi maa salima min aacni fii isnaadihi wa matnihi waa wixii saxiix waxaa la idhaahdaa xadiiskan sanadkiisa iyo matnigiisa kotoona ah, cilad aanay wax lagu tacniya aanay jirin culimadu markay soo koobayeen xadiiska saxiixa waxay yidhahdeen matasala sanaduhu binaqli lcadli taami dabdi min hayri shuduudin walaa cila waynu u tegi doonaa kutubta kale inu utegi doonaa wuxuu yidhi sheekhu walxasanu wa maye wa isaga ayuu ka mid ahaaday saxiixa waxaa ka mid ah almuttafaqu calayhi baa ka mid a oo muttafaqu calayhi waa maxay wa huwa maa awdacahu sheekhaani waa wixii ay labada sheekh dhex dhigeen fii saxiixayhimaa labadooda kitaabee saxiixa wuxuu doonay inuu sheekhu ku idhaahdo axaadiista xadiiska saxiixa ah inuu kuu sheego kutubta laga helo qaar ka mid a iyo anwaacdiisa wax ka mida inuu kuu sheegu doonay almuttafaqu caleyh waa maxay waa xadiiska bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen ee mid walba kitaabkiisa uu kusoo saaray waadix laba waxaa jira kutubta saxiixa xadiiska saxiixa laga qoray waxaa ugu saxiixsan saxiixu limaam albukhaari iyo saxiix imaam muslim raximahum ullah labadaa kitaab baa ugu saxiixsan labada kitaab xadiiska ay isku waafaqeene mid weliba uu weriyo culimmadu magac bay u bixiyeen waxay dhahaan maxay muttafaqun calayh haddaad aragta iyagoo culimmadu kutubta leh intay xadiis sheegaan muttafaqun calayhi macnihiisu waxa weye bukhaari iyo muslimba ayaa wariyey oo labadaa kitaab xadiiskaasi ku yaalla waana labada kitaab ee kutubta xadiiska saxiixa laga qoray ugu sixada badan labadoodana waxaa saxiix sixo badan bukhaari wax sixo badan muslimna waa ku xiga waay wa minhu xadiiskii saxiixa ayuu ka mid ahaaday almuttafaqu calayhi kii laysku waafaqay wa huwa isagu waxa weeyaan maa awdacahu shaykhaani maa waa xadiiskii awdacahu ay dhigeen ashaykhaani labada sheekh bukhaari iyo muslim fii saxiixayhimaa labadooda saxiix ay kusoo wariyeen waay wuxuu yidhi sheekhu walxasanu xadiiska xasankaayna maa kaana isnaadu waa xadiiska uu isnaadkiisu yahay duuna alawali kii hore mid ka hooseeya fi lxifdi xagga xifdiga iyo walitqaani sugidda halkaa wixii ay ku kala duwanaayeen buu kuu sheegay xadiiska xasanka ahi xadiiska saxiixa culimadu laba ay u qaybin doonaan saxiixun lidaatihi iyo cafwan saxiixa waxaa loo qaybin doonaa saxiixun lidaatihi iyo saxiixun ligayrihi xadiiskii xasankaa buu sheekhu doonay inuu kuu sheego markaasuu wuxuu ku yidhi xadiiskii xasanka waxa weyaan waa xadiis shuruudda wuxuu la wadaagaa xadiiskii saxiixa ahaa laakiin maxay ku kala duwan yihiin xifdiga iyo itqaanka iyo dabdiga ayay ragga xadiiska xasanka a wariyey waxaa xifdigoodu ka hooseeyaa iyo itqaankoodu cidda xadiiska saxiixa warisay laakiin maxay iskaga mid yihiin inuu sanadku mutasil yahay waxay iskaga mid yihiin inay raggiisu caadilin yihiin waxay iskaga mid yihiin inaan shaadnimo shuduud iyo cillo iyo shaadnimo cillona aanu lahayn shuduudna aanu lahayn intaa waa iskaga mid maxay ku kala duwan yihiin laakiin dabdiga de waa inagi dadku isku xifdi maaha soo ma marka yaa yaa xifdi badan qolada warisay saxiixa waay cibaaro cajiibu sheekhu kuu sheegay halkana wuxuu ku yidhi wadaciifu xadiiska daciifka ahayna hee maa laysa waaxidan minhuma waa waxaan labadood ahayn xadiiskii xasanka ahaa culimmadu way qaybiyeenoo waxay u qaybin doonaan waynu arki doonaa kutubta kalenu ku arki doonaa xasanun liayrihi iyo xasanun lidaatihi xasanun lidaatihi xasanun liayriha loo qaybin doona saxiixina maxaynu u qaybinay saxiixun lidaatihi iyo saxiixun liayrihi wixii labadaa ka soo hadhay ee sanadkood iyo matnigood iyo dacni midkood galay ama labadiiba galay daciif baa la yidhaahdaa warkuu kooban sooma daciif waa maxay waa waxaan saxiixna ahayn xasanna ahayn warku intaasuu ka kooban yahy jaza allah khayran sheekha naam cibaaraan ka boday miyaha wuxuu yihi sheekhu wayacumuhu waxaa camimaya waxaa wada gaadhaya xadiiskii xasanka ahaa iyo waladii kii qablahu isaga ka horeeyey ismu lkhabari lqawiy magaca alkhabaru lqawi magacaas labadooduba way soo wada gelayaan waxaynu idhi xadiiska saxiixa iyo xasanka waa laba xadiis oo labadaba la xujaysanayo labadabana maqbuula soo maha labadooda magaca shamliyaa jira oy soo wada hoos galaan oo waa maxay hadday culimmadu ku wa hada alkhabaru khabarun qawiyun waa khabar qawiya ama waqad warada fii khabarin qawiyin can rasuuli lahi sal alau aleh wasalam khabarkaasi istilaahaan culimadu waxay ga jeedaan ama saxiix ama xasan yani ma suurtagala ah inuu caalimku yidhaahdo weliba culimada xadiiska itqaanisay ka midihi xadiis daciifoo dacfigiisu yani aanu kabmaynin ama munkar ah ama mawduuca ah ama waxa weeyaan eh, aada macluul jiddana oo cilo khatari ku jirto inuu ku dhaha waa khabarun qawi hal mid waa suurtagal sidaynu arki doono dee waxaa jira axaadiis laga yaaba culimmadu inay isku khilaafto ruwaadooda inta laysku khilaafo sixadooda laysku khilaafo marka way u tegi doonaa sheekh wuxu uhi wayacumuhu waxaa wada koobaya oo ay soo wada hoosgelayaan oo wada camimaya waxaa xasankii hada xasankaad u celisa damiirku xasankuu noqonaya wa xasankii waxaa camimaya iyo waladii kii qablahu oo wada koobaya isaga ka horeeye waladii kii qablahu isaga ka horeeya oo saxiix isagiiyo saxiixii waxay soo wada hoosgelayaan isma alkhabari alqawiy khabarka qawigaa ah magaciisa wada hoosgelayaan marka loo hada khabarun qawi waa saxiix iyo xasan baa soo hoosgelaye daciif ma soo hoosgelayo waadix wadaciifu daciifkuna maa laysa waaxida minhuma weeye halkaasaynu maanta majliskan ku joojinaynaa subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk